بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا حجة لمن أضله ولا عذر كما قال تعالى ويقولون waxay leeyihiin ama ay dhahaan ama ay qabaan ahlu sunnuhu ahlulxadiidka waxay leeyihiin oy qabaan annahu amar yeshaani laa khaaliqa mid wax abuura ma jiro cala alxaqiiqati dhab ahaan ila allaahu alla mooye casa wajal wa inna aksaaba alcibaadi addoommada afcaashooduna iyo waxay samaynayaanna kullahaa dhammaanteed makhluuqatun mid la abuuray weeye lilaahi ilaahayna u sugnaatay ama ilaahay loo abuuray wa ina allaha allana yahdii wuxuu hanuuniyaa man yashaau ciduu doono wa yudilu wuxuu lumiyaa man yashaau ciduu doono laa xujata wax xujo ah liman cid uma sugnaanin adallahu allahu alla uu lumiyey walaa cudra wax cudurana lahu isaga uma sugnaa wey macnaha walaa cudra lahu ama walaa cudra ladayh kama qaala tacaala siduu alla uu yidhi qul falilaahi alxujat اlbaaligaة falow shaءa lahadaakm ajmaciin masaladii darsigeenii xalay shalay u dambeysay oo ahayd eh, qur'aanka inuu kalaamka ilaahay yahay tabaaraka wa xuruuftiisa iyo macaaniduba inuu ilaahay ka soo fulay minhu bada'a wa ilayhi yacuud eh, aan soo faahfaahinay wax yar waxaan kaga noqonaynaa nimanka la yidhaahdo madhabka ashaacirada iyo maaturidiyado iska agdhow xaqiiqada madhabkoodu waxa weeyaan inuu qur'aanku alfaadan meesha taallaayay inuu yahay makhluuq madhabka muctasilada iyo madhabka ashaaciradu ma kala foga mas'alada qur-aanka muxuu yahay marka la yidhaaho maxaa yeelay waxay qabaan ashaaciradu kalaamku sidiisaba waxay leeyihiin waa kalaam nafsi ah waa sifa oo sifaadka khabariga sidoodoo kale ay ka dhigayaan ee alla tabaaraka wa tacaala xaraf uu ku hadlo iyo sawd ka soo baxa oo la maqlo ma jiro ee hadal way u sugaan laakiin hadalkay u sugayaan waa hadal aan xuruufna lahayn ee sawdna aan lahayn waxay leeyihiin waa sifo un daatadiisa ku quntay oo azali ah ayib qur'aankan markii loo yimaado waxay leeyihiin qur'aanku waa cibaara can kalaam illah hadalkii ilaahay oo lasoo cabbiray waay maaturiidiyaduna waxay yidhaahdaan waa xikaaya can kalaam illah adigu isku macno dhow yahay marka yaa cabbiray bay imaanaysaa marka yaa intuu hadalkan fahmay hadalkii rabbi tabaaraka wa tacaala cabiray oo xuruuftan iyo sawtkan u sameeyey meeshaasaa su-aashaa markay timaaddo bay marka ashaaciradu ku wareerayaan qaarkood meelay saaraan ma garanayaan qaarna waxay leeyihiin malaggaa cabiray malaggaa cabbiray haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa xuruuftan meesha taalla waxaa iska leh malagga iskale waa xuruuftii malagga saas daraaddeed makhluuq bay noqonaysaa warka murtidiisa marka laysku soo uruuriyo qur-aanku waa cibaaratun can kalaam illaah waa hadal uu ku jiro waxoogaa muxuu ahaaye nooc qarin ah ku jirta laakiin xaqiiqadiisu waxay imaanaysaa qur-aanku waa makhluuq madhabka ashaaciraduna waa sidaas waxayna ka mid tahay meelaha ay muctasilada ku waafaqsan yihiin laakiin ay qaadan kari waayeen dhiiranaanta muctasiladoo kale muctasiladu way dhiiratay oo baatilkoodii bay ku dhiiradeenoo si cad bay u yidhaahdeen waa makhluuq laakiin ashaaciradu saa waxba ugu caddayn kari waayo cibaara can kalaam illaahi bay ku wareegeysteen iyo wax muxuu ahaayey nihaayadiisa marka la taxriiriyo isaga laftiisu un meeshaa ku dhammaanaya macnaha saas weyaan wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu masalada meeshan uu kaga hadlay waa masale kaloo masaa-isha aad loogu murmay oo bayna ahli sunna wa bayna alfiraq adalla lagu kala tegay bay ka mid tahay waxayna tahay inahu laa khaaliqa cala alxaqiiqati ila allah baabkani wuxuu qeyb ka yahay baabu alqada walqadar masaladii qadaha iyo qadarka masaladaasi waxa weye saan marar kaleba soo tilmaanay allah tabaaraka wa waxyaabaha kownka ka dhacaya afar martabo bay marayaan waxyaalaha dhacay oo dhan ama horay u dhacay ama dhici doona afar martabay marayaan martabada hore waxa weeyaan waxay ku hormareen shaygu intuusan dhicin oo imaanin ilaahay cilmigiisa azaliga ah inuu dhici doono saana u dhici doono buu ilaahay horay u ogaaday yacni azalan buu sii ogaa allah tabaaraka wa tacaala waa martabada hore martabada labaadi waxa weeyaan waa martabatu lkitaaba oo rabbi tabaaraka wa tacaala waxyaabaha intaysan dhicin oynan abuurmin oyna bannaanka usoo bixin ayuu rabbi qoray oo diiwaanka weyn ee looxul ku qoran yihiin wax kasta waxaan qornayn ma dhacayo marka wax walba siduu u dhacayo xilliguu dhacayo meeshuu ka dhacayo kulli waxay ku qoran yihiin looxulmaxfuudkay ku qoran yihiin marka waa diiwaan gashayn waa qoran yahay waxaan martabada labaad waay martabada saddexaad ee wax kasta uu maro waxa weeye markii ay noqoto in la ahaysiiyo ama la abuuro ama la sameeyo ama uu dhaco waxaa ku dureersanaya alla doonidiisa alla mashiicadiisa iraadadiisa kawniga ah baa markaa ku dureersanayso alla inuu sameeyo ama shaygaasi u ahaado doonaya doonidiisaasi markay timaado kadib ayaa marka waxaa ka dhalanaya martabadii afrayd afraad oo ah inuu abuurmo marka a oo uu shay jira noqdo afartaa marxalo shay aan soo marin kownkan kama dhacayo marka shay walba marka muxuu hoos tegayaa ilaahay iraadadiisi iyo doonidiisi iyo mashiicadiisana waa hoos tegayaa e, abuurka rabbina waa hoos tegayaa waxyaabahaasi ama waxyaala ha noqdo acraad ah ama waxyaala e, jawaahir ama daatoo kale ha noqdo yacani insaankaoo kale ilaahay baa abuuray isaga la waxa uu samaynaya isaga uu yacani ka soo fulayana allah abuuray isaga waxa ka soo fulayana isaga abuuray dhammaantii isaga abuuray iraadadiisa allah abuuray abuurka ilahay wax ka hoos baxsan ma jiro waana martabadaas afraad waaye martabada afraad baa marka dood badani ka dhacdayoo madhaba ahlusunna sidaas wa sheekhu taasuu marka cabiraya wuxuu yidhi yani waxa weeyaan waay wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu oy qabaan innahu alle innahu amar iyo shaniya ama xaalku waxa weeye laa khaaliqa mid wax abuuraaye ma jiro cala alxaqiiqati dhab ahaan wax u abuura wax aan horay u jirin cid ahaysiisa oo soo saarta oo abuurta ma jirto ila allaahu alla mooye caza wajal alla keligii baa abuurka iska leh ayib taasi waa mid wax ka hoos baxsan marka ma jiro halkaa waxaa marka e, uu radinayaa nimanka la yidhaahdo muctasilada oon soo marnay ama qadariyada oo yidhi allah tabaaraka wa tacaala isagaa abuura wax kasta marka laga reebo addoommada uu abuuray ficilkooda addoommada uu abuuray ficilkooda addoonkaa abuuraya bay tidhi qadariyadu tidhi ee alla ma abuurayo sidaas daraaddeed baa waxay sugeen laba khaaliq khaaliq abuuray daatooyinka iyo khaaliq abuuray afcaasha afcaasha khaaliqa abuuray waxay ka dhigeen addoonkii daatada cidda abuurtayna waxay ka dhigeen alleh saas daraaddeed baan soo sheegnay in ay yihiin majuusa hadihi lumma maadaama laba khaaliq ay sugeen marka ayagaasuu ku radinayaa laa khaaliqa cala alxaqiiqati ila allah allahu khaaliqu kulli shay wa a ah, wax walba alla abuuray tabaaraka wa tacaala aayaddii kale khalaqakum wama tacmaluun wallahu khalaqakum wama tacmaluun alla isagaa idin abuuray idinka waxa aad samaynaysaanna isagaa abuuray wamaa tacmaluudanaasi maadaasaa culimmada qaarna waxay yidhaahdaan waa masdariyo qaarna waxay yidhaahdaan mehe waa mawsuula ama waa mawsuufo laba macnay kale noqonaysaayo haddii la yidhahdo waa masdariya waxay noqonaysaa wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ay camalakum allah idinkaa idin abuuray camalkiinnana isaga abuuray haddii sida kale laga dhigana waxay noqonaysaa wallahu khalaqakum waaladii tacmaluun ama waashay aladii tacmaluun waxa aada samaynaysaan oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa camalka aad samaynaysaan waxa ka soo fulay oo markaa asnaamtii baa laga hadlayay soo ma idinka allah idin abuuray sanamka idinku aada samaysay inaad caabudaysaanna allah abuuray a ah, marka tanaa sii dheer tanaa sii xeel dheer oo waa midda uu rajaxayo tafsiirka uu rajaxayo sheikhulislaam ibnu taymiya iyo lqayim iyo insaa la yidhaha wamaa tacmaluun in laga wado asnaamtii yacni waxa weeyaan allah ku abuuray allahu khalaqaka wa khalaqa sancataka allah ku abuuray sancadaadana allah abuuray allah adiga ku abuuray gurigaad dhistayna isaga abuuray saas way macnaha allah ku abuuray sanamkan aad samaysay inaad caabudaysaanna isagaa abuuray taasaa marka kasii xeel dheer tafsiirkaasay rajaxayaan ibnu taymiya iyo ibnu qayim ayib marka sidaas weeye madhabka ahlusunnahu marka taa markii laysla meel dhigo ayaa marka waxaa imaanaysa addoonka haddii ilaahay uu abuuray isaga iyo ficilkiisa iyo camalkiisaba waxa uu samaynayo isaga marka la fiiriyo muxuu u yahay maxaa la dhahayaa wuxuu yidhi marka waa anna aksaaba alcibaadi addoommada kasabkoodu waxay samaynayaan kullahaa dhammaanteed makhluuqatun inay tahay mid la abuuray lillaahi alla loo abuuray ama lilaahi alla u sugnaatay ayay macnaha qabaan aksaabu lcibaad waxaa laga wadaa haddii culimmada sunnadu ay itlaaqaan oo imaam min a'imati sunna uu ku yidhahdo kasbulcabdi wuxuu ka wadaa ficluhu alladii yacuudu calayhi binafcihi aw aw durihi yacni waxa weeyaan addoonka waxa ficilka uu samaynayaa kasabkiisa la yidhahda oo markaa hadduu wanaag leeyahayna isaga kusoo noqonayo hadduu xumaan leeyahayna isaga kusoo noqonayo kaasaa kasab la dhahaa marka yani waxa weeyaan sida qur-aankuba uu isticmaalay lahaa maa kasabat wa calayha ma ktasabat a ah, nafta walba waxay samaysa iyadaa leh waxay kasbatana iyadaa leh wixii khalad ay gashana iyaduu ku soo noqonaya wixii wanaagay la timaadana abaalkeeda iyadaa iskale kasabka marka waxaa laga wadaa calaa luqati culamaa'i sunna bimacnaa ficlu lcabdi bay ka wadaa saas maanaa sidaa waxaa ka gedisan ashaaciradu markay kelimatu kasbi isticmaalayaan kelimatu lkasbi cinda alashaacira macno kalay leedahay lcabdi markay dhahaan waana tilmaami doonnaa insha allahu tacala laakiin halkan hadda waxaa laga wadaa wa ana aksaaba alcibaadi ay afcaala alcibaad wa ah. addoommada falka ay samaynayaan iyo ficilkoodu kullahaa dhammaanteed makhluuqatun way mid la abuuray lilaahi alla u sugnaaday waxaa laga wadaa kasabku ama ficilku laba macnoba way ka soo baxaysa falka aad samaynayso samaynta lafteeda aad samaynayso allah abuuray adaa samaynaya laakiin adiga iyo falka aad iyo samayntaadaba allah sameeyey alla waxaan dhila allah abuuray waxaa kaloo kasabka noqon kara waxa ka dhashay ficilkaaga oo tii hadda aan tilmaamayna macnaha waxa ka dhashay ka soo baxay ficilkaagana oo mafcuulka noqonaya marka marka adigii ficilkaaga iyo mafcuulkaagaba alla abuuray kulli makhluuq baad wadatay allah idin wada abuuray tabaaraka wa tacala saas wey maanaa ayb masaladaasi marka kasbulcibaadkaasi afcaasha cibaadku inay sidaas tahay waa madhabka ahlusunna oo waxay leeyihiin addoonku wuxuu leeyahay doonitaan iyo qudro iyo awood uu wax ku sameeyo doonitaan uu wax ku sameeyo ficil buu samaynaya khiyaar uu wax ku sameeyo addoonku ma qasbana addoonku ma qasbana addoonka waa la kala yaqaanaa qasban iyo addoonka khiyaarkiisa wax ku samaynaya yacni waxa weeyaan nin e, shay qabanaya iyo ruux intuu isku dardarmaday meel ka soo dhacay maalan oo qasban ama inta la qabtay la tuuray waa qasban yahay baan leenahay soo ma waa qasban yahay haddiise laakiin intuu shay doono khiyaarkiisa ku sameeyo isagii ismaamulayo daynayo samaynayo waxaan leenahay khiyaarkiisu ku samaynaya soo ma addoonka addoomadu marka khiyaar bay leeyihiin qudro iyo doo yaani karaanna waa leeyihiin doonitaanna waa leeyihiin taasayna wax ku sameeyaan laakiin doonitaankooda iyo iyaga iyo khiyaarkooda kulli ilahay baa abuuray saas maanaa addoommadu markama qasbanaa madhabkaasi wuxuu marka yani arrintaasi waxaan waxay diidan tahay nimanka la yidhaahdo jabriyada waa madhab ka mid a madaahibta firaqa oo yidhi addoommadu sidoodaba wayba qasban yihiinba ah, yani waxay dhaheen alcabdu majbuur ah, saas daraaddeed baa jabriye la yidhi waa qolo qadariyada ka mida ah. qadariyada yani laba laba qaybood marka qolyahaasi waxay leeyihiin addoommadu waxay samaynayaan waaba sandulaysan waaba qasban yihiin sida yacni baalkaasi shimbirta ee hawada ka laalaadee dabayshu kolba dhinac u dhufanaysan khiyaarka lahayn addoonku waa saasoo kale wuxuu samaynaya waa ku qasban yahay ma dayn karo khiyaar kuma laha iraado kuma laha isaga dhanba waaba waaba muxuu ahaayey halkaasaa la mariyey marka ra'yigaasi ra'yi saxsan maaha ra'yuljabriya waa ra'yi baatilah ra'yiga qadariyadii muctasiladuna waa ra'yi baatila oo inuu isagoo abuurayaa ra'yiga saxda iyo madhabka saxda madhab ahlusunna weeyo addoonku doonid buu leeyahay khiyaar buu leeyahay isagaa shaygan samaynaya uu dayn uu samayn tasarufaadkiisa isagaa iskale ficilkiisa isagaa iskale hadduu dembi yahay isagaa iskale wixii ka yimaada hadduu khayr yahay wixii ka dhasho wanaaga isagaa iskaleh laakiin haddana dhammaan ilaahay abuurkiisa iyo doonitaankiisa kama hoos baxsana saas way macanaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah Ah, doonid baa addoommada loo sugay haddana doonidoodii maxaa la daba dheeg lagu xidhay ta ilaah qaacidadu waa saa sax mashii'a waad leedahy laakiin mashii'adiinnu ta ilahay bay ku xidhantah ta rabbi bay raacsan markuu alla wuxuusan alla doonin kownka ma dhacayo haddana maca daalika addoonka ma qasbanide waxaad doontaad samaynaysaa khiyaar baad samayn masaajidkaad soo fadhiisatay waad bixi markaad rabto markaad rabtaad tukan midkaan rabin inuu tukada wakaa iska tegey mid wuu soomi hadduusan rabno soomahayo waxbuu oo khiyaarkiisuu ku samayn ma qasbana tasarufaad iyo khiyaar iyo iraade iyo wax muuqduu leeyahy taasuuna ku mudanayaa in ama lagu cadaabo hadduu dembi yahay ama abaal lagu siiyo hadduu wanaag yahay taasuu ku mudanaya wailaa hadduu qasban yahay oo inta la duuduubo la qasbo oo la sanduleeyo oo khiyaarka laga qaado hadde taa ajirna laguma helo layskumana cadaabo soo ma addoonka hadduu qasbanaan lahaa waxaad ku qasban tahay ajir lagama helo wax lagugu qasbay oo lagugu sanduleeyeyna layskuma cadaabo saas maanaa marka madhabku sidaas weeye ahlusunna waljamaca waina aksaaba alcibaadi kullaha makhluuqat lilah meeshaa intaynaan ka gudbin marka aan wax yar tilmaano waxaa jira shaaciradu yani madhabkooda marka la joogo ficlulcabdiga addoommada afcaashooda waxay leeyihiin waa makhluuqa sax intaa ahlu sunnaha waa ku waafaqsan yahay laakiin addoonkii ma qasban yahay mise khiyaarkiisi iyo qudradiisu wax ku samaynaya markay timaado baa waxay leeyihiin wax la yidhaahdo addoonku kasabkuu leeyahay allana abuurkuu leeyahay a ah. yaani alkasbu lilcabdi waalkhalqu lilah bay leeyihin abuurka allaa leh kasabkana addoonkaa bal fasiraa la yidhi tafsiir quman oo la fahmi karo ashaaciradu way u samayn weyday kelimada iyada abulxasan alashcari baa lahaa abulxasan alashcari siduu u dhigay wax yar waxaa wax ku daray ninka la yidhahda abubakar albaqilaani baqilaani raggii ka dambeeyey baa iyaguna wax ku daray ilaa ragga qaarkood markay ku wareereen yacni waxa weeye eh, abulmacaali imaamulxaramayn iyo ragga la midka ah markay ku wareereen mas'aladan way ka soo noqdeen kasbul oo waxay usoo laabteen madhabkii ahlusunna waljamaaca yani leanna waxa weye meel baan saari kari waaye bal waxaa la yidhi fasira kasbul muxuu yahay kasabkan maxaad ka wadaan laba mid inay yidhaahdaan sida madhabkii ahlusunnaha inay maraan inay madhabkii jabriyada maraan oo addoonku waa qasbaya dhahaan laakiin waxay sugeen addoonka qudray u sugeen karitaan khiyaar ikhtiyaar iyo iraadana way u sugeen laakiin waxay idhahdeen karitaankiisi iyo iraadadiisu wax saamayna kuma leh ficilkan meesha soo baxay yacani waxa weeyaan wax saamayn ah kuma laho waa uun allah wuxuu qadaray oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu xukumay markii addoonka awooddiisa iyo doonitaankiisa la helo arrintaa agteeda inuu ficilka isagu sameeyo abuuro marka waa uun shay isla darsaya rabbina tabaaraka wa tacaala uu sidaa qadaray mooye addoonka awooddiisa iyo qudradiisa iyo khiyaarkiisa iyo wax saamayna kumale ficilkan saas daraaddeed qaab u yara dhow addoonku inuu qasban yahay oo kale bay qabaan wax la fasiri kara maaha almuhim saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa saddex arrimood xaqiiqa male bay dhahaan culimmadu a ah, saddex arrimood wax xaqiiqa male waa uun kelimaad eh, macno la garanaya aan lahayn xataa kii yidhi macno uma samayn karo kii qabay xataa macno uma samayn karo saddexdaas waxaa ka mid a ah kasbu lashcari iyo waxaa la yidhahdaa tafrat الnadaam iyo axwaalu abi hashim baa la yidhahda saddexdaas macana yani laa xaqiiqata lialaa ashya baa la yidhahdaa saddexdaas kasbu اlashcari leanna ashaacirada laftoodii baa macno ay isku waafaqsan yihin uu samayn kari waayo tafrat nadaamna iyaduna wax la fahmi kara maaha wakadalika axwaalu abi hashim abi hashim la yidhahdo isaguna muctasilada ahaa isaguna wax axwaal la yidhahdo baabu sifaat ku saabsan buu sameeyey ayadana la fahmi waa marka kulli waxa la leeyahy xaqiiqa ma leh waa waxaan xaqiiqa lahayn macnaha marka kasabka markay ashaaciradu isticmaasho iyo markay culimmada sunnadu isticmaalaan waa inaad kala fahamto marka a ah, kasbiga ashaaciradu waa waxaan la fahmi karin una dhow madhabka jabriyada kasabka ahlu sunnuhu markay kelimada isticmaalaanna ficlulcabdi bay ka wadaan saas way macnaha ayib wa ina allaha alle yahdii wuu hanuuniyaa man yashaau ciduu doono wayudilu wuxuu lumiyaa man yashaau ciduu doono kelimadaasi waxa weeye maadaama rabbi tabaaraka wa tacaala maamulkiisa iyo abuurkiisa kownkani shay walba uu hoostago ka hoos baxsanayn waxyaalaha hoostaga waxaa ka mid a rabbi tabaaraka wa tacaala inta hanuunsan asagaa hanuuniyey isagaa waafajiyey inta lunsanna asagaa lumiyey rabbi tabaaraka wa tacaala oo tawfiiqda garamariyey macnaha maxaa laga wadaa marka kan hanuunsanna awooduu isagu leeyahay kulamuusan imaanin hanuunka kan lunsanna lunsanaantiisu awoodda rabbi kama baxsanee hadduu alla rabo wuu hanuunin lahaa soo ma hadduu rabbi dooni lahaa wuu hanuunin lahaa walow shaaa la hadaakum ajmaciin hadduu rabo dhammaantiin wuu idin hanuunin lahaa laakiin muusan doonin xikmaddiisaa waxay ku dureersatay inuu qaarna baadiyeeyo qaarna hanuuniyo kuwa uu baadiyeeyeyna daar uu ugu talagalo naar la yidhaahdo godkaa uu ku xareeyo kuwa uu hanuuniyeyna inuu ugu talagalo daar kale oo janno iyo naxariistiisa iyo nicmadiisu taallo qado iyo xugum hore waayo xikmad iyo cadaalad ku salaysan sidaasaa marka rabbi ku talagalay tabaaraka wa tacaala oo qorsheeyey laakiin hadduu dooni lahaa kan lumay inuusan lumin wuu kari lahaa wuuna samayn lahaa soo ma kan hanuunay hadduu rabo inuu baadiyeeyo wuu kari karaa soo saas ma marka rabbi tabaaraka wa tacaala awooddiisa wax ka hoos baxsani ma jira wey maanaa markii aan sii faahfaahinno ee kan la hanuunay ee alla hanuuniyey tabaaraka wa tacaala cilmigiisa asaligaabu wuxuu ku ogaaday rabbi addoonkaasi markuu abuuro addoonkaa alle markuu abuuro oo adduunka uu keeno oo khiyaar iyo awood la siiyo in uu wanaagga qaadan doono buu rabbi horay u ogaaday ogaanshihiisa hore buu looxul maxfuudka ugu qoray in uu hanuuni doono hebelna uu lumi doono marka la dhalanayaba waxaa lagu soo baxayaa waa kala qoran yihiin midka ahlu naarka iyo midka ahlu jannaha laakiin miyaa laysaga xukumay maya waxaa saa loogu xukumay waxa ay samayn doonaan oo rabbi sii ogaaday markuu xukumka ridahay sooma waxay samayn doonaan bay ku salaysan tahay meesha ay ku dambayn doonaan laakiin waxa ay samayn doonaan baa rabbi wuxuu ogaaday tabaaraka wa tacaala horay buu u ogaa markuu xukumkan iyo hawshan la kala qorshaynayay saasaa marka loogu kala qoray kan hanuunsanna rabbi tabaaraka wa tacaala wuu hanuuniyey leanna waxa weeyaan addoon istaahila oo saalix u ah oo munaasib u ah in oo xikmaddu keenaysa in la hanuuniyo waay kanna rabbi tabaaraka wa tacaala uu hanuunkiisa ka qadiyeyna munaasib buusan ku ahayn waa waa liitaa xikmad ma aha yacani ma istaahilo xikmaddu waxay keenaysaa shay walba meesha munaasib ku ah inaad dhigto soo maa hanuunku waa shay fiican oo qaali ah qalbi wanaagsan iyo meel wanaagsan iyo ruux ku habboon markii aad dhigtana waa xikmad meel aan ku fiicnayn oon munaasib ku ahayn haddaad hidaayadii dhigtana waa xikmad la'aan saas daraaddeed buu rabbi kuwan uu hanuunka ka qadiyey wuxuu arkay inaysan munaasib ku ahayn xikmad ahaan buu marka uga qadiyey kuwan uu siiyeyna wuxuu arkay inay munaasib ku yihiin sidaasuu ku siiyey saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye eh, hada man hada bifadlihi wa adalla man adalla bicadlihi faalkhalqu bayna fadlihi wa cadlihi inta uu hanuuniyeyna ilaahay baa fadli u siiyey siyaado ilaahay u dooray oo uu rabbi ku tafadulay waay inta uu lumiyeyna rabbi wuxuu ku lumiyey cadaaladdiisa maxaa laga wadaa muusan dulmiyin ilaahay waxa xaaraanta ka ah waa dulmi soo ma addoonkan wuu abuuray adduunkuu keenay kitaab baa loo soo dejiyey rasuul baa loo soo diray xaqii khayrkii baa la kala tusay xumaantii baa la tusay waxaa la yidhi wakaa faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur wakuwaa labadii jid wakuwaase kaad rabto qaado aday kuu taallaa addoonkii markii sidaa la yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sameeyey uun hanuunintiisii buu ka haystay oo ka ceshaday hanuunintii oo hanuunin lahaa oo shaydaan ka qaban lahaa oo naftiisa ka qaban lahaa tii unbuu ka daystay oo rabbi hadduu hanuunkiisa ka ceshado miyuu dulmiyey maya cadaalad buu kula dhaqmay cadaalad buu kula dhaqmay adiga wakaas hanuunkii waad aragtaa xumaantiina waad aragtaa jid labadii jidoo kuwaa mid qaad ninkan isagaa jidkan qaaday allana tabaaraka wa tacaala kaalmadiisii buu ka daystay oo hadduu kaalmadiisa ka daystay ilaa wa ilaaba maad kaalmaysid miyaa la dhihi ya cadaalad buu kula dhaqmay rabbi tabaaraka wa kaas marka cadligiisuu mariyey haddii ay noqoto oo waayahee muxuu u hanuunin waayey oo beddelkuu cadaaladda kula dhaqmay fadligiisa ugula dhaqmi waayey waxaan dhahaynaa markaa lagu jawaabayaa munaasib buusan u ahaynoo meel wasakhaysan shay wanaagsan lama dhigo soo ma meel wasakhaysanoo hallaysan shay qiimala lama dhigo misxafka qur-aanka ama shay qiimo lahoo ibni aadamka agtiisa qiimo ku leh haddaad meel eh, hallaysan oo eh, qashin ahoo munaasib ahaynoo haddaad dhigto lilahi almathalu lacla soo lagu dhihi maayo war meesha ka da'a soo ma meeshaasuu leeyahay meeshaa saar meeshiisii markaad saarto xikmad wey meeshiisii meelaan ahayn markaad dhigtana waxaa lagu dhihi warniyo waxaad ku kacday waxaan waxaan munaasibin baad ku kacday ma xikmadaysna ficilkaagu soo saa lagu dhihi maayo marka rabbi tabaaraka wa tacaala kan uu ka qadiyey hanuunka cadaaladiisuu kula dhaqmay waana wuusanna istaahininoo munaasibuusan maxal munaasiba ma aha maxal munaasib oo iimaan la geliyo oo khayr la geliya ma aha saasuu rabbi tabaaraka wa tacaala kaga qadiyey marka kan uu siiyeyna fadligiisuu ku siiyey wuu kaalmeeyey rabbi tabaaraka wa tacaala hanuunkiibuu tusay wuu waafajiyey shaydaan buu ka qabtay naftiisuu ka qabtay rabbi tabaaraka wa tacaala hanuunkiisa fadligiisaasuu ku hanuunay labadaa way khalqigu marka ninka hanuunsanna fadli rabbi ninka lunsanna cadli rabbi buu ku lunsan yahay saasaa addoomada rabbi tabaaraka wa tacala uga kala dhaqma waina allaha alla yahdii wuu hanuunayaa man yashaau wayudilu wuu lumiyaa man yashaau ciduu doono yahdi man yashaau bifadlihi wayudilu man yashaau bicadlihi laa xujata wax xujo ah liman cid uma sugnaanin adalahu allahu alla uu lumiyey walaa cudra wax cudurdaarana ma leh yacni kan lumay ilaahay markuu u tago wax xujo iyo gar-a miyuu heli karaa cudurdaarse ma maya aa ah, ilaahay agtiisa cudurdaarna kuma le wuxuu xujaystana male wuxuu ku dooda male le leanna maxaa la dhihi waxaa la leeyahay soo kuma abuurin haa soo maqal iyo arag iyo qalbi iyo wixii wax lagu fahmi laha kuma siinin haa rasuul ma kuu soo diray haa kitaab ma kuu soo dejiyey haa wanaaggii xumaantii ma kuu kala caddeeyey haa intaa markaan kuu kala cadday maanaa ku qasbay maya soo adugu maada dooranin haa intaa kadib marka maxaad ku marmarsoon kartaa marka haddaan kitaab ku soo gaadhin allow kitaab ima soo gaadhin waa xujo haddaan rasuul kuu imaanin allow rasuul ma arkin iyo wax kaa socda waa xujo soo ma laakiin wax walba markii xadhig walba laguu jaray oo wax walba hortaada la dhigay ma waxaad berri la hortagtaad leedahay ilahay saas way macana allow maxaad ii lumisay male waxaa ilaahay agtiisa ka qorani oo maqaadiirta ah oo rabbi qoray tabaaraka wa tacaala oo ruux walba wuxuu ku dambaynaya ah waa sir ilaahay qarsaday ma ogin adiga ma ogin ma ahlunaar baa ta mise ahlu sidaas daraaddeed anigu ahlunaar baan kolley iska ahay waa ama ahlu jannaan iska ahay haddii layna hor dhigi lahaa wuxuun bay noqon lahay laakiin waa ilaahay wuxuu qarsaday adiga waxaa lagaa rabaa dadaal wanaagga ku dadaal xumaantana ka carar waa kii nabiga sal ly slam saxaabadu ku yidhahdeen rasuul ilaahay ow hadduu wax walba qoran yahay oo wax walba waa hore la dhameeyey oo kii naar geli lahaa kii janno geli lahaa kulli la wada kala qoray fa fiima alcamal bay dheheen de maxaa isu laisu dhibaynaa marka maxaa ma laisu ma layska seexdo markinta layska dheeraysto kolley ama waa lays cadaabi ama waa lays jannaynay meel unbaa lagu dambeeya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah ah. camal fala kollay meel cidlaa fadhin maysaan waad un camal falaysaan soo ma camal fala ruux walba waxaa loo fududaynayaa adduunka wixii loo abuuray a ah, kii naar loo abuurayna camalka naartaa loo fududaynaya kii janno loo abuurayna camalka jannadaa loo fududaynaya markaasaa wuxuu akhriyay nebigu sal lla alay waslam faama man aayaddii ahayd faama ma wاllayli ida yaksha wالnahaari ida tajallى wma khalaqa الdakra wاlأnثى ina sacyakum lashatta aha faama man acطى wاtaqى waصadaqa bاlxusnى fasanuyasiruhu lilyusrى waa dariiqii jannada waama man bakila wاstaغnى wakadaba bاlxusnى fasanuyasiruhu lilcusrى icmaluu fakulu muyasaru lima khuliqa lah labadaa jid un baa la kala hayaa soo ma marka waxa ilaahay agtiisa kaaga qoranee laguu qoray alle agtiisa yaallana ma garanaysa laakiin adiga maxaa laga rabaa sacyi iyo dadaal halkaa mar wey maanaa aakharada keliya mehe camalka adduunyadaa sidaas haddaad tidhaahda adduunka maalan wax kuu qoran garan maysa ma ilmaad dhali doontaa ma madhalays baa tahay ma mataqaana talo ma xoolaad heli doontaa xoolaba heli maysa kusoo bixis maysid miya mataqaana miyaad faa'iidi doontaa ma khasaari doontaa mataqaana soo ma haddana maca dalika iska seexan maysiyo subaxdii baad soo kala haysaa suuqyadaasaad wada dhisaysaan oo guryaa la dhisahayaayo ganacsi baa ordaayo lama fadhiisanahayo oo waa la guursanahaya carruur baa la raadinhayaa dee maad iska fadhiisataan waaba qoron tahay ya war hays wareerinayna ayar barkinta dheerayso wixii waa kuu imaanaya ka warran kadib lagu ma soconaysaa ma soconayso saas daraaddeed ilaahay waxa agtiisa ka qadaran ruuxu inuu iska tala saarto yidhahdo maya waxunbaa iska qoran sax maaha laa adduunyaan lagu qancin karin walaa camal aakhara madna waxaa la doonayaa waxa ilaahay agtiisa ka qoran isagay agtiisa taallaa adigu ma ogide adiga hawl baa laguu diree la imow hawshii ku dadaal wanaagga ahayd xumaantana ka fogo saasaa laga rabaa ayb kama qaala tacaala siduu alla yidhi tabaaraka wa tacaala qaala allahu siduu alla yidhi caza wajal qul waxaad tidhahdaa nebi allow falilaahi alla keligii bay u sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu ee gaadhaysay ama xeel dheerayd ah, meel kastoo rabbi ku talagalay gaadhayso aadka u xeel dheeray xujada baaliqa ah waxa weeyaan yani gadaal baa falow shaaa hadduu alla doono marka la hadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiinba xujada baaliqada maxaa marka xujada baaliqada waxa weeye addoommada oo dhan hadduu rabo inuu hanuuniyo xujo gaadha oo xeel dheer buu leeyahay kullina waa wada hanuunin kari lahaa meeshaan waxaan ka qaadanay marka allah tabaaraka wa tacaala ee addoommada inta hanuunsanna isagaa hanuuniya inta aan hanuunsanaynna alla tabaaraka wa tacaala isaga ayaa lumiyey rabbi tabaaraka wa tacaala ayib bixikmatihi wa cadlihi kamaa bada'akum siduu idiin bilaabay baa tacuuduuna ku noqonaysa a yacani bidaayadana isagaa leh cawdadana isagaal rabbi tabaaraka wa tacaala fariiqan ha koox a fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa waxaa waajibay ama sugnaaday calayhim korkooda addalaalatu lunsanaan baa korkooda ku sugnaatay ama korkooda ku waajibtay qolana allaahu hanuuniyey qolana waxaa korkooda laasim ku noqdoo ku waajiboo ku sugnaaday inay baadiyoobaan waa qayb rabbi tabaaraka wa tacaala fa minkum kaafirun wa minkum mu'min waay a markii lays abuurayaba saasaa la ahaa oo xadiidka nebigu sal lla lay slam wuxuu ahaa alla markuu abuuray addoommadiisa ayuu wuxuu e, u qaybiyey iftiin iftiinka nuurka iimaanka iyo khayrka iyo ayuu rabbi ku saydhoo u qaybiyey maalinkaa ninkii nuurkaasi wax ka gaadhayna mu'min buu noqonaya maalinkaasi ninkii nuurkaa alla ka qadiyeyna si walba haddii la yeelo yani waxa weye iimaan lagu kari maayo gaalnimadaa unbuu ku tegiy oo ku dhimanay wa qaala rabbi wuxuu idhi tabaaraka wa tacala walaqad dara'naa waan abuurnay lijahannama jahannamo waxaan u abuurnay kaiiran in badan oo min aljinni jinka ka mid iyo walinsi insiga in badanoo insigii jinniga ka mida jahannamaa loogu talagalay oo loo diyaariyey cid marka jahannamo loo diyaariyey hanuuni mayso laanna hadday hanuunto jahannamo yaa geli ya soo jahannamo in la buuxiyo lama rabo jahannamo way bannaanaan haddii dadka la wada hanuuniyo allana wuxuu ku talagalay inay jahannama buuxsanto soo ma in jahannamo la galo dad la geliyo oo insiyo jinni la geliyo kuwii la gelin lahaa waa in adduunka laga helo camalkii lagu geli lahaana waa in adduunka laga helo xikmad rabbi weye tabaaraka wa tacala saas macanaa ayib wa qaala rabbi wuxuu yidhi tabaaraka watacaala tacaala maa asaaba min musiibatin maa asaaba ma asiibto min musiibatin musiiba ma asiibto fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdoodana ma asiibto ilaa hadday asiibto fii kitaabin kitaab dhexdii bay ahaatay yaani musiibadaasi fii kitaabin diiwaan ama qoraal dhexdii bay ahaatay min qabli an nabra'ahaa intaanaan abuurin wa macnaa an nabra'ahaa waxa weeye nakhluqahaa intaanaan abuurin bilaa khilaafin iyadoon laysku khilaafsanayn fi luqati luqada dhexdeeda min qabli an nabra'ahaa yacni wax kastoo dhacaya oo musiibo ah oo ama dhulka dhexdiisa ka dhacaya ama idinka naftiinnaba idinku dhacaya waa qoran yahi goormaa la qoray intaan la abuurin intaynan dhicin wey macnaha haa intaan la abuurin yacani abaartan intaynan abuurnayn bay iyo qornayd soo ma barwaaqadu intaynan dhicin bay abuurnayd colaaddu intaynan dhicin bay abuurnayd ka dhimanaya inuu dhimanaya xilligaasi intuusan dhimannin bay abuurnayd min qabli an nabra'aha wa intaanaan abuurin shayga oo aan la soo saarin oo wax jira laga dhigin ka hor buu qornaa wey macana ka hor buu qornaa min qabli an nabra'ahaa nabra'ahaa damiirkeedu ayaa marka laysku khilaafsan yahay xaggee buu u noqonaya min qabli an nabra'ahaa ay nabra'a alanfusa intaanan nafafyaalka abuurin waa loo celiyaa min qabli an nabra'aha ay nakhluqaha musiibadana waa loo celiyaa ah. ayb meelkana waa loo celiya saddex meelood loo celiya adiga waxa weye intaan la ahaysiinin oo la abuurin yay sii qornayd waay maxaa meeshaa laga qaadanayaa wax kastoo dhacaya waa qoranya oo maxaa ka mid a ah? afcaasha addoommadaa ka mid a ah. ayaga laftoodaa ka mid a hanuunkiiyo baadidaa ka mid a naartiiyo jannada la gelayaa ka mid a wax walba intaan uusan dhicin uusan imaanin waa sii qoray waa martabadii aan soo sheegnayo martabatulkitaaba waay ila waan soo sheegnay alqada walqadar maraatib afar uu leey cilmiga azaliga ah iyo martabat lkitaaba iyo martabat اlmashii'a wاliraada iyo martabat اlkhalqi wاtakwin ama iijaad wa qaala rabbi wuxu uhi tabaaraka wa tacala mukhbiran xaalu ya mid warramay can ahli اljannati ka warramay ahlu jannaha isagoo alla ka warramaya wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada waa hadalkii ahlu jannaha markay jannada galaan alxamdu mahad iyo ammaan dhammaanteed lilaahi ilahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo hadaanaa la hanuunna hanuuniyey lihaada kan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa mana aanaan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuni lahaa lowlaa an hadaana allah alle hadduusanna hanuunin lahayn yacni jannadii bay galeen markaasay waxay leeyiin ilaahaygu nagu hanuuniyey tan alxamdu lilah laba macnoba waa suroobi kartaa jannada na tusay ama camalkii jannada lagu geli lahaa oo iimaankii iyo taacada nagu hanuuniyey ayib hadduusan alla na hanuunin lahaynna maana hanuuneen maxaa meeshaa laga fahmay hanuuninta ilaahay baa bixiya hanuunka alla bixiya a allahuma lowla allahuma htadaynaa walaa tasadaqna walaa sallayna waa kii hadalkii saxaabadii nebigu sal lla alay slam ay qaadayeen hadduusan alla hanuunintiisa iyo waafajintiisu ayna jirin ninna ma tukadeen ma soomeen khayr ma sameeyeen laakiin allah tabaaraka wa ayaa arrintaa iyadaa bixiyey wey wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka wa low yashaau allahu hadduu alla doono lahadaa wuu hanuunin lahaa annaasa dadka jamiican dhammaantood hadduu alla tabaaraka watacaala dooni lahaa dadkao dhan buu hanuunin lahaa laakiin alla muusan doonin ayib hadduu doonona wuu kari lahaa hadduu alla doono wuu kari lahaa inuu kulli wada hanuuniyo hadday ku dureersato mashiiadiisa iyo iraadadiisu wuu wada hanuunin lahaa rabbi tabaaraka wa tacala oo wax caajis gelin kara ma jiro wa qaala rabbi wuxuu uhi tabaaraka wa tacala walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu doono la jacala wuu yeeli lahaa annaasa dadka ummatan ummad buu ka dhigi lahaa waaxidatan oo mid ah hal ummad ah oo khayrka ku midaysan ama sharka ku midaysan ayuu ilahay ka dhigi lahaa dhinac buu isu raacin lahaa walaa yazaaluuna kama se mukhtalifiina inay yihiin kuwa iskhilaafsan oo qaarba uu jid maray qaar jidkii wuxuu marayaa naarta qaarna jidka kale marayaan ilaa man raxima rabbuka rabbigaa inuu u naxariistay mooye dadka yaani ahlulkhayrka ahluliimaanka ee sunnada iyo ariiqa kitaabka iyo sunnada raaca mooye dadkaasu ahluraxma ah mooye intooda kale inay iskhilaafsan yihiin kama zuulayaan yacni intii ahlu naarka aha laftoodii baa kala jidad ah oo kala mabaadi ah oo kala diimo ah oo aan is arki karin iyagii baa kala socda kulli waa wada ahlulbaatil meelna way ku wada socdaanoo hoygoodu waa wada naar haba kala darnaadeene laakiin adduunka markay joogaan ayagii laftoodii baa iskhilaafsan ha wuxuu ilaahay ka soo reebay mukhtalifiinta dadka ahluraxmada ah oo dadka sunnada iyo ariiqa saxda raacsana macnaha kitaabka sunnada raacsan ayib marka ilaahay tabaaraka wa tacala hadduu doono mayna iskhilaafeen ah, mayna iskhilaafeenoo hal qoluu ka dhigi laha hal meelbu ku midayn laha wuu kari kara way macnaha marka wax walba allaha tabaaraka watacaala doonidiisa mashiicadiisa ayuu ku socdaa wax ka hoos baxsanna ma jiro oo ka hoos bixi karay waxaase muhima ah inaan ogaanno markaan leenahay rabbi tabaaraka watacaala gaalkan inuu gaaloobo waa ilaahay qadihiisiiyo qadarkiisa way qorsho rabbi waay macnaheedu ma aha wuu jecel yahay mu'minkan inuu mu'min noqdo ilaahay baa doonay oo qorsheeyey oo xukumay laakiin waa jecel yahay waa jecel yahay taa marka waxaa jirta waxa la yidhaahdo aliraada asharciya aliraada asharciya yacni waa miday dadku ku kala baxayaan iraadadan kawniga ee addoommada ka wada dhexaysa waa doonistaas rabbi uu doonay ma khilaafi karaan kulligoodna way hoos tagaan laakiin mid sharciyaa jira sharciga waxaa laga wadaa waxyaalaha ilaahay jecel yahay ee addoommada uu faray kutubta ku soo dejiyey rususha u soo dhiibay sidaa sameeya sidaana ha samaynina taa iyada ah waxaa la yidhaahdaa doonid rabbi oo laakiin sharci ah dooniddaa sharciga ah alla waa jecel yahay oo iimaanku addoommada faray iimaanka wuu jecel yahay gaalnimadii buu u diiday waa necab yahay amaa doonidda kawniga ah kama laasimayso wax kastoo rabbi kownan uu doono inuu jecel yahay waxyaalo fara badanoo rabbi uu kownan uu doonay oo uu xukumay oo uu isagu qorsheeyey muuna haddana jeclayn soo ma yacani waxa weye gaalka inuu gaal noqdo rabbi waa xukumay ibliis isagaa abuuray gaalada gaalnimadooda rabbi baa abuuray isagaa xukumay haddana waa necab yahay waana ku cadaabaya soo ma ayib mu'minka iimaankiisa rabbi baa xukumay wuu amray waana jecel yahay jannana waa ku geenaya masaladu marka sidaas macnaha wax kastoo kownka ka dhacaya allah xukumay marka lagu yidhahdo allahna doonay waa jecel yahay ha qaadan wuxuu u qaybsamayaa wuxuu jecel yahay oo wixii sharcigiisa waafaqsanaya amarkiisa sharciga ah iyo wuxuu necab yahay oo wixii sharcigiisa khilaafa ah labadaas u qaybsamaya manaa ayib yaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina alkhayra khayrka iyo washara sharku waalxulwa ama xalwa macaanka ama xuluwa macaanka waalmura iyo khadhaadhku biqadaa'in bay ahaatay qade oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay qadahaasoo amdaahu uu socodsiiyey oo waqadarahu uu qorsheeyo oo qadaray laa yamlikuuna ma hanan karaan addoommadu lianfusihim nafafyaalkooda daran wax dhib ah walaa nafcan iyo wax nafciya toona ilaa maa shaaa allahu ilaa wuxuu alla doono mooye masaladaasi waxbaan mar ka soo ka mid ah waxa weeyaan qadarku ilaahay uu xukumay ee socda ee dhacaya kiisa khayrka ah iyo kiisa sharka ah midkiisa macaan iyo midkiisa khadhaadh midka ku dhibaya iyo midka dheefta ku ah kul ku ah ee jeceshahay dhammaan ilaahay buu ka yimi dhammaan xagga rabbi buu ka yimi tabaaraka wa tacaala allah socodsiiyo qadaray dhibkan iyo dheeftanna wixii alla doono mooyaane addoommadu waxba isuma hayaan aa ah, hadday kulligood isku dayaan inay ku anfacaan oo isku waafaqaan dhammaan khalqigoo dhan miskiinkaa maanta aan wax tarno hadday dhahaan allase uusan qorin waxba kuma tari karaan hadday kulligood isku dayaan inay ku dhibaan oo isku waafaqaan oo isu kaashadaan allana uusan ku talagelin kuma dhibi karaan addoommadu marka dhib iyo dheefis uma hayaan wixii alla doono mooye waxay isku dhibayaan waa wax ilaahay uu ogolaaday waay wax ilaahay uu qadaray waay kownan waxay isku anfacayaanna waa wax alla doonay tabaaraka wa tacaala oo uu xukumay kownan saas way macanaha yaani kama hoos baxsan awooddiisa waay meesha iyada waa meeshaan soo tilmaanayo khayrka ilaahay tabaaraka watacaala waa loo tiirin karaa laakiin sharka waxaynu nidhi oon soo marnay ilaahay looma tiiriyo ilaahay looma tiiriyo sharka ma adabanbaa ma usluubka iyo hadalka unbaa laga edebsanaya mise xaqiiqada ilaahay xaggiisa shar kama yimaado xaqiiqadu waxa weeyaan ilaahay xaggiisa shar ma leh sharku wuxuu ku jiraa saan soo sharaxnay ilaahay mafcuulaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa laakiin allah tabaaraka wa tacaala asaga shar kama yimaado macnaha waxaan ka wadnaa laf ahaantiisa rabbi tabaaraka wa tacaala shar kuma jiro ficilka iyo samayntiisana shar ma leh isaga faacilka a ah shar ma leh ficilkiisana xikmad buu ku salaysan yahay iyo maslaxo oo iyo shar ma leh laakiin sharku wuxuu ku jiraa oo uu ka imaanayaa mafcuulaadka ama makhluuqaadka saas maanaa ayib waa kaan soo sharaxnayo maaqaana xusuntiin darsigii labaad inuu yaha maleynaya yaan u malaynaya mise darsigii shalay waxaa kale jira faacil iyo ficil iyo mafcuul waa kaan soo tilmaannay soo ma faacilku waa sameeyaha ficilkuna waa samaynta mafcuulkuna waa la sameeyaha soo ma marka sameeyaha waa alle waa khaaliqa waa abuuraha samayntuna waa khalqigoo waa abuurista waa ficilkiisii labadaa midna sharku ma jiro xaggee sharku ku jiraa sharku wuxuu ku jiraa ibliis ibliis ma allaba maya ma ficil ilaahay ba ma alla falkiisiiba maya laakiin muxuu yahay waa makhluuq waa mafcuul soo ma waa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu abuuray weeye makhluuq uu abuuray weye kaasaa sharku ku jiraa marka sharka isagaa loo tiirin ibni aadanaa sharku ku jiraa jinkuu ku jiraa makhluuqaadka kaluu ku jiraa allah xukumay oo qadihiisa iyo qadarkiisa kama baxsana laakiin shar xagga khalqi ku jiraa amaa xagga rabbi tabaaraka wa tacaala isaga iyo afcaashiisa wax shar a ah kuma jiro oo abuuristii ibliis haddaad tidhaahdo abuurista ibliis uu rabbi abuurahayay xikmad baa ku jirta in ibliis la abuuro sideedaba xikmad baa ku jirta abuuristiisa maslaxada ku jirtaana ka rajaxan mafsadada ku jirta saas daraaddeed sharka dhanka addoommadaa loo tiirin ama xagga rabbi tabaaraka wa tacaala shar loo tiirin maayo waxaa ku fadhiya xadiidkii washarru laysa ilayka macnaha haddaad rabtaan kitaabka jaliilka ibnulqayim caleyh raxmat ullahi kitaabkiisa shifaa lcaliil fii masaa'il alqada'i walqadari waltacliil baab buu kaga hadlay oo hadalkiisa waxaa ka mid ah maalan markuu ka hadlayay nisbatu shari ilayhi wuxuu leeyahay bal kullu maa nusiba ilayhi fahuwa khayr wax kastoo ilaahay loo tiiriyo waa khayr waasharu inamaa saara sharan liinqitaaci nisbatihi wa idaafatihi ilayh markii tiirinta ilaahay loo tiirinaya laga jaro iyo nisbada loo aanaynaya alle laga jaro markaasuu shar yeelanaya a markaasuu shar yeelanaya falow udiifa ilayhi lam yakun sharan haddii alle loo tiiriyo shar ma noqonayo wa huwa subxaanahu khaaliqu lkhayri washari khayrka iyo sharkase labadaba isagaa abuuray faasharu fii bacdi makhluuqaatihi sharku wuxuu ku jiraa makhluuqaadkiisa qaar ka miduu sharku ku jiraa laa fii khalqihi wa ficlihi asaga abuuristiisa uu isagu wax abuurayo iyo ficilkiisa shar kuma jiro wa khalquhu wa ficluhu wa qadaa'uhu wa qadaruhu khayrun kulluhu buuli alla tabaaraka wa tacaala abuurista uu abuurayo ee xukunka uu xukumayo qorshaynta uu wax qorshaynayo kulligeed waa khayr leanna waa ficilkiisii wa laakiin shar xaggeed ka raadin shar wuxuu ka imaanayaa ee mafcuulaadka makhluuqaadka kalkaasuu ka imaanaya marka laga jaro ilaahay tiirinta loo tiirinayo oo makhluuq ahaan dhankaa loo fiiriyo halkaasuu sharku ku jira sidaasi waa sida ibnuqayim iyo culimo badan ay taqriirinayaan waana sida saxda ah in badanoo culimmada ka mid a ah masaladaa markay ka hadlayaan waxay leeyihiin waa min baabi ta'adub sharkan ilaahay aan loo tiirinaynin oo laleeyahay ilaahay sharka looma tiiriyo loomana aaneeyo eh, xaggiisana laguma sheego waxay leeyihiin usluubka unbaa laga edebsanaya usluubka maalik waa yaani sida e, e, culimo badan ay marayaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan waa sida ibnuqayim caleyh raxmatullah uu masalada u tafsiiliyey u kala dhigdhigo wuxuu yidhi wainahum iyagu fuqaraau wey wainahum iyagu waa ahlu ahlulxadiidkii wey fuqaraa'u kuwa baahan wey ilallaahi allay u baahan yihin caza wajal taasay ictiqaadsan yihiin oo rumaysan yihin laa hinaa maarman maaran lahum ayaga uma sugnaanin canhu xaggiisa ay ka maarmaan fii kulli waqtin wakhti kasta yacni ilaahay bay u baahan yihiin xilli kasta oo kama maarmi karaan kama maarmi karaan yaa ayuha اnnaas antum اlfuqaraa'u ilى allah wallah huwa alghaniyu اlxamiid idinkaa ilaahay u baahan laakiin ilaahay waa midka haniga ah ee idinka deeqtooma ee la mahadyo wey marka saasay rumaysan yihiin khalqigu inuu ilaahay u baahan yahay alla se tabaaraka wa tacaala inuu khalqigiisa ka kaaftoomo oo uusan waxba uga baahnayn saas leanna waxaa ka mid a min asmaa'ihi asamad min asmaa'ihi alsamad samadkana waxaa la yidhaahdaa waa sayidka aan laga maarmin ee isaguna maarma aa ah, sayid maarma oon cidna ku tiirsanayn cidna u baahnayn isagana aan laga kaaftoomi karin waay khalqiga oo dhan kama kaaftoomi karaan isaguna axad khalqigiisa ka mida uma baahan macnaha samadiyadu sidaas ayib wa innahu isagu alle tabaaraka wa tacaala ayay qabaan yanzilu inuu soo dego ila asamaa'i samada inuu usoo dego calaa maa saxa sida uu ku asaxay bihi isaga alkhabaru xadiidku ku asaxay can rasuuli illahi sal lla alay slam uu rasuulka kaga asaxay bila ctiqaadi kayfin qaab ictiqaadinteed la'aanteed fiihi dhexdiisa la ictiqaadiyo ayadoon kayfiye iyo qaab iyo sifo nuzuulka la ictiqaadinin qaab yaani sifo gooni ah iyo kayfiye gooniya ah iyadoon la ictiqaadinin sidaasay rumaysan yihin macnaha wuxuu tilmaamayaa sifada la yidhahdo sifatu nuzuul sifatu nuzuul oo ah min sifaat min sifaati اdaat ba min sifaati alafcaal min sifaati alafcaal limaada lianna waxay ku xidhan tahay ilaahay mashii'adiisa yanzil mataa shaa wa kayfa shaa saas macanaha siduu rabo iyo markuu rabuu soo degaa sifatu nuzuul marka waa sifatu ficlin way ayib waxaa kusoo deg waxaa ku yimid masaladaasi qur-aanka kuma imaanin sifatu nuzuul laakiin waxaa ku timid qur'aanka sifatu lmaji iyo sifatu lityaan oo iyaguna sifaatu lafcaal ah yani waxa wey wajaءa rabuka wاlmalak sifatu lmaji waay saas way macanaha ata allahu iyadana waa sifatu lityaan ama sifatu الnuzuul sunnaday ku timid xadiiskan bukhaariyo muslim iyo keyrka ay soo saareen min xadiidi abi hurayra waa xadiid mutawaatir ah siday aimo badan tilmaamayaan wuxuu nebigu yuhi sl lla alay slam yanzilu rabbunaa rabbigannaa soo dega kulla laylatin habeen kastuu soo degaa ila asamaa'i dunyaa samadan soke ayuu u soo degaa xiina goortii yabqaa uu hadho hulusu leyli alaakhiri habeenka saddex meelood meeshiisa u dambaysa saddex meelood marka loo qaybiya meesha u dambaysa markay laaban tahay ayuu alla soo degaa habeen kasta markaasaa rabbi wuxuu yidhaahdaa hal min saa'ilin fa ucطiyah hal min daacin faujiiba hal min taa'ibin faakfira lah ama faakfiru lah ma jiraa cid i baryaysa oon wax siiyaa a ma ma jirtaa cid itu yaani i oon ka aqbala cid dembi dhaaf i weydiisanaysa oon u dembi dhaafaa saasuu rabbi odhanaya tabaaraka wa tacala xadiidkaasi waa xadiid mutawaatira risaalo madax bannaan baa waxaa ka alifay alimaam alxaafid addaara qutni raxmat ullah yani eh, kitaabu nuzuul buu leeyahay oo risaalo yaroo yani waxa weye latiifo ah ayuu xadiidkaa ka alifay oo uu ku soo arooriyey turuqda xadiidka iyo wixii ku yimid masalada ayuu ku keenay waxaa sharxay risaalada iyada sheikhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah sharxu xadiidi nuzuul buu ku magacaabay iyadana yani risaalo sii weyn maaha saas maanaha marka waa masalo cinda asaxaaba iyo cinda salaf ahayd mas'ale laysla ogol yahay oon hadal ku jirin soo degitaanka rabbi tabaaraka wa tacaala ayib waxaa kaloo iyadana sugan inuu soo dego eh, galabta carafa ah, galabta carafa iyadana inuu soo dego ayadana way sugan tahay meelo noocaasi nuzuulku ku sugan yahay macnaha marka sifatu nuzuul ayay ictiqaadsan yihiin ahlu sunnuhu inay tahay sifo ilaahay leeyahy laakiin markaan u sugayno waxaan leenahay نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى بلا كيف نعلمه بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا walaa walaa walaa tactiil sifadaas ilaahay waa leeyahay u diidi mayno maxaa yeele nebigiisaa u sheegay isagaana cid walba uga xogogaalsan rabbi ugana rabbigii ugana aqoon badan ah, aclamu nnaasi billah waa rasuul allah salawatu rabbi waslamu caleyh ah, dadka ruuxa ilaahay ugu yaqaana waa rasuulka innii aclamakum billaahi wa akhshaakum waa kii nebi ur sal lay slam ilaahay anaa idinku aqaana anaana idinku cabsi badan nebi maxamedow rabbigii ugu yaqaanay dadka baa rabbigii ku sheegay inuu soo degayo xadiidka sugnaantiisa hadal kuma jiro leanna waa mutawaatir macnaha uu ku tusanaya waa macno waadixo iska cad oo aan u baahnayn ta'wiil iyo taxriif u baahnayn sifatu nuzuul marka waa sifo ilahay leeyahy marka u diidi maynu oo sugaynaa laakiin see buu usoo degayaa kayf maxaad leedahay kayf anuzuul haddii lagu dhaho jawaabtu waa jawaabtii maalig waay soo ma a annuzuulu hayru majhuul a waalkayfu hayru macquul waaliimaanu bihi waajib waasu'aalu canhu bidca saas daraaddeed sheekh wuxuu yidhi bilaa ctiqaadi kayfin fiihi annagoon ictiqaadinin kayfiyo qaab ictiqaadinin leanna maba garanaynaba rasuulku nooma sheegin alla nusuulkiisu sidaasu usoo degayaa nooma sheegin soo ma ma garanayno marka mar haddaanaan garanaynin ma ictiqaadinayno ee keliya waxaan sugaynaa sifadaasi inay sifa ilaahay leeyahy inay tabaraka watacala mana diidayno mana taxriifinayno mana leexinayno oo macnaha kama leexinayno sida ay qolyahan firaqdan luntay ay mareenoo nusuulka rabbi baa u dhadhami waaye nusuulkiibaa waxay ka dhex fahmeen allaa soo degaya haddii la yidhaahdo waxay ka fahmeen alintiqaalu min makaanin ilaa makaan meel ka wareeg oo meel kale u wareeg waxaasaa maskaxdooda ku dhashay taasina waa nusuulkii makhluuqa nusuulkii khaaliqu sheegtay ee nebigu u sheegay iyo nusuulkii makhluuqa ay ku yaqaaneen baa marka iska dhex galo isaga ekaaday kii bay u qaateen marka markaasay yidhaahdeen maya haddaan ilaahay nusuul u sugno khalqigiisuu u ekaane waa inaan ka dagaalano ilaahay tansiihinno maxaan dhahaynaa nusuul ma jire waxa soo degayee xadiidku sheegay waa malaa'ig yanzilu rabbunaa ay malaa'ikatu rabbina waay malaa'ig ilaahay ka socotaa soo degtay saasay ku waxay ama yanzilu raxmatu rabbina ama waxaa soo degaysa naxariise alle maaha wax soo degahay halkaasay mareen waa masalada ta'wiilka ay dhahaan ta'wiil me waa taxriif waa taxriif xadiidka lafdigiisaana diidayaba a ah, limaada leanna cidda soo degtay way hadlaysaa maxay leedahay hal min saa'ilin fa uctiyah cid waxay weydiisanaysa ma jirtaa oon siiyaa ma malag baa dhihi kara ya malag ma dhihi karo sifana ma dhihi karto sifana ma dhihi karto malagna ma dhihi karo makhluuqna ma dhihi karo hal min saa'ilin fa ucطiyah hal min daacin fa ujiibah hal min taa'ibin fa akfiru lah ma cid baa dembiga dhaafi karta oon ilaahay ahayn war yaa dembi dhaaf i weydiistoon u dembi dhaafaa ma malag baa dhihi kara ma dhihi karo cidda hadlaysa xaqiiqa wax weeyaan waa rabbigeen tabaaraka wa tacaala cidda soo degaysana waa isaga laakiin soo degitaanku kii khalqiga ma ah ilaan horay baan u taqriirinay sifo kastoo ilaahay u sugan laysa ka milihi shay qaacidada adigu ku dheg a ah, ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaatka uu sheeganayo ama nebigiisu u sugayo marnaba khalqiga ma shabaho wixii aad khalqiga ku taqaanayna ma ah waxa maskaxdaada iyo ku soo dhacayana ma ah taas meeshaa dhig marka bilاctiqaadi kayfin fiihi macnaha saas weyaan sifatu nusuulka abulxasan alashcari kutubtiisa waa ku sugaya yani ibaanada iyo xataa maqaalaat lislaamiyiinta markuu ka hadlayo ictiqaadu ahli xadiid oo isaguu dooranayo iyo saalatu ila ahli haqar iyo wuu sugayaa sifatu nusuulka wakadalika mutaqadimiintii way sugaan shaacirada ayib <coughs> wayactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin marka kayfiyada nusuulka dhexgelideeda waxaa ka mid a ah, oo khalad ah oon sax ahayn su-aal waayahan dambe la oo la yidhaahdo habeenka uludkiisu adduunku ama caalamku ama dhulku hal ulua ma laha meelba marbay ululeyl maraysaa innaga marka ululeyl ay noo tahay meel bay qoraxdu usoo baxaysaa haddana ululleylkii innaga inaga tegey qolada inagu xigto ululeyl u yahay dhulka korkiisa meel mar walba daqiiqad walba meel baa ulu marka see baa nusuulkani mar walba miyuu joogaa marka maxaad ku jawaabaysaa jawaabtu waxa weeyaan waa dukhuulun fii qadiyati alkayfiya soo ma kayfkii baad dhex gashay kayf allah tabaaraka wa tacaala marka laga hadlayo adiga ha sawiranin khalqi iyo waxaad ku taqaanay ayada oo adduunka daqiiqad walba uu hulusuleyl marayo yay haddana sifatu nuzuul suuroobi kartaa say ku suuroobi kartaa kayf ka bax warku waa intaa bilaa ictiqaadi kayfin qaabka ha gelin qaabka waa laynaga qarsaday laynoomana sheegin allah khaas la ah halkaa ku jooji waxaad rumaysaa nuzuul aadan kayfiyadiisa garanayn warka intaan ha usii dhaafin saas manaa ayb wayactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin ahlusunnuhu sunnuhu jawaaza aru'yati aragtida bannaanideeda min alcibaadi addoommada xaggooda ka ahaatay almuttaqiina a jawaasa aru'yati aragtida alle inay bannaan tahay oo la arki karo min alcibaadi taasoo min alcibaadi addoommada xaggooda ka ahaatay almuttaqiina ee baqa lilaahi alla ka baqa caza wajal fi lqiyaamati qiyaamada dhexeeda inay in lagu arkayo duuna adunyaa adduunyada sameeya wa wujuubahaana way ictiqaadsan yihiin ahlusunnuhu waxay kalo ictiqaadsan yihiin wujuubaha aragtida inay waajib tahay alla araggiis liman cid inay u waajibayso jacala uu yeelay daalika arrinkaa jucila la yeelay dheh daalika arrinkaa hawaaban looga yeelay lahu isaga fil aakhirati aakhare dhexdeeda hawaab looga yeelay cid ilaahay abaalgud uga dhigayna waajib inay u tahay aragtida rabbi oo ay daawadaan ah taasay ictiqaadsan yihin macnaha kama qaala tacaala siduu alla yidhi wujuuhun wajiyaal yowma idin maalinkaasi waa maalinta aakhare naadiratun waa mid dalaalaysa way ilaa rabbihaa rabbigaa rabbigeed xaggiisana naadiratun midii fiirinaysa way wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fi lkufaari gaalada dhexeeda wuxuu yidhi ama arrinta gaalada ka yidhi kallaa ha ka joogeen innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo way ilaahay baa laga xijaabaya oo laga qarinaya falow kaanuu hadday ahaan bu sheekh marka falow kaana hadday ahaan lahaayeen almu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantood waalkaafiruuna iyo gaaladii kulluhum dhammaantood laa yarawnahu kuwa aan alla arkaynin hadday yihiin oo kulligood ilaahay laga qarinayo aysan arkaynin biajmaci kaanuu waxay ahaan lahaayeen biajmacihim dhammaantood canhu xaggiisa maxjuubiina kuwa laga xijaabay dhammaantood kuwa laga xijaabo alla laga qariyay bay noqon lahaayeen masaladaasi ayaduna masalada loo yidha qaadi waa masalatu ru'ya a waxayna ka mid tahay min usuuli ictiqaad ahlusunna waljamaca waxayna ka mid tahay masaa-isha ahlu sunnaha iyo firaqa kale ay ku kala tageen ayay ka mid tahay oo ah allah tabaaraka wa tacaala ma la arki doonaa addoommadiisu ma arki doonaa ahlu sunnuhu marka waxay qabaan allah tabaaraka watacaala adduunka laguma arki karo ruux isagoo adduunka jooga alla ma arki karo taa waa mid waa midda uu leeyahay fi fi alqiyaamati duuna addunyaa ma lagu arki kara addunyada xadiidkii baa kutusaya uu nebigu dhihi jiray sal lla alay aslam uu yaani lan tamuutuu lan taraw rabbakum xataa tamuutu ah, rabbigiin ma arkikaysaan ilaa aad ka dhimataan marka adduun laguma arki karo mana suuroobi karto ibni aadamku qaabka hadda uu abuuran yahay ma xamili karo ilaahay fiiradiisa iyo daawashadiisa ma xamili karo waaba waaba gubanayaaba isaga dhanba waa dhalaalayaa hadduu alla alla arko tabaaraka wa tacaala ma xamili karo ma awoodi karo marka hadda qaabkuu u samaysan yahay ilaahay inuu daawadoo fiiriyo ma xamili karo waa kii nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu rabbigii ku yidhi arinii andur ilayka rabbiyow iskay tus aan ku arkee maxaa lagu yidhi lan taraanii walakin انdur ila اljabal fain istaqara makanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa wahara muusa saciqa waxaa la yidhi muuse o ima arki kartide oo ma xamili kartide waxaad samaysaa buurta fiiri baa la buurtaas fiiri buurtaasi hadday meeshay taagan tahay sii taagnaato oy sii sugnaato waadi arki buurtii sida xadiidka nabiga ku sugan sal lla alay aslam rabbi baa wax yar isu muujiyey wax yar buu rabbi istusay buurtii markaasay buurtii iyadoo dhanba waaba shiidantayba bur bur waxay noqotay dhulkay ku dhegtay waa shiidantay nebi muuse markuu arkay hawlka meesha ka dhacay waaba suuxayba markaasuu rabbiyo waan kuu soo noqdo waa toobad keenay halkaa waata qisadu martay marka rabbi tabaaraka wa tacaala nebi muuse codsiga uu rabbigii ka codsanaya aan ku arko waxaa loogu jawaabay hadda ma suuroobi kartaa layidhi waxaana la tusaaleeyey inuusan xamili karin soo ma haddiiba buurtii iyo dhagixii kaa xoog badnaa alla araggiisa uu xamili kari waayo maadaa xamili kara waa dalaali marka a yaani xadiidkii waa kii ahaa muxuu ahaay allah tabaaraka wa tacaala wejigiisa iftiinka ka baxaya hadduu addoommada gaari lahaa wuu gubi lahaa xijaabuhu nuur xadiidkii dhahaya allah iyo addoommada waxaa u dhexeeya oo rabbi tabaaraka wa tacala xijaabkiisa waa nuur a iftiinka iyo ka baxaya marka hadduu addoommada soo gaari lahaa wayba dhalaali lahay way guban lahay marka ma xamili kara addoommadu adduunka ilaahay ma arki karaan ayib waxaa laga hadlaa ma lagu riyoon karaa masale kale adoo xayi ahoo dhulka korkiisa socdo oo soo jeedo oo yaqda inaadan ku arki karayn waa madhab ahlusunna waljamaca laakiin waxay laga hadlaa riyo ma lagu arki karaa waxayna taqriiriyaan kutubtooda ku taqriiriyaan in lagu riyoon karo oo allah tabaaraka watacaala riyo lagu arki karo sidaasay ku taqriiriyaan xadiiskii baanu kusugan xadiidu suura la yidhaha ayib taa waa marka adduunyada way amaa aakharo madhabu ahlu sunna waljamaca oo qur'aanka iyo sunnadii ijmaaca salafku waxa weeyaan in ilaahay ay mu'miniintu arki doonaan oo aragga rabbi iyo daawashadiisu waa nicmooyinka waaweyn ee ilaahay uu u kaydiyey dadka mu'miniintaah gaaladana alla wuxuu ku ciqaabi inuu iska asturo iska qariyo qarinta alla uu iska qariyay iyaga cuquubay ku tahay waa nooc cadaabka ka mid a ah. mu'miniinta oo uu istusay oo daawanayana waa naciimka jannada ta ugu qaalisan waa a ah, midda ugu qaalisan wa sida xadiidkii nebiga sal lla alay slam aayadda markuu fasirayay liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada dadkii wanaagga samayn jiray ta ugu wanaagsan bay leeyihin oo jannada ah siyaadana way leeyihin siyaadadaa nebigu wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ilaahay wejigiisoo la daawado waay jannadii bay ku jiraan laakiin siyaaday ku haystaan siyaadadu waa daawashada rabbi ayib xadiidkii kalena waa kii ahaa markuu rabbi jannada dadka ahlu jannaha jannada geeyo ayuu rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu leey ma idiin siyaadiyaa oo rabbi oo maxaad noo siyaado wax walba waabadna siisay miyaadan naar naga badaan oo jannana geynin oodan naar naga badbaadin oo maxaa noo laaban markaasuu rabbi isu muujinaya nicmadii weligood ay meesha ku haysteenba wax ka weyn maysan arag daawashada rabbi tabaaraka watacala iyo fiirada saxaabaduna xadiidka mutawaatirka ee ku yimi saxaaxa iyo sunanka waxay yidhaahdeen oo weydiiyeen yaa rasuula allah hal naraa rabbana rabbiganna ma arki doonnaa bay dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay miyaad isku dhibaysaan ama isku cidhiidhiyaysaan dayaxa oo jooga habeenku ugu dhammaystiran yahay oon daruuri ka sokaynin araggiisa miyaad isku dhibaysaan soo nin walba meeshuu taagan yahay kaga bogan maayo sidaasoo kaleaad rabbigiin u arkaysaan buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu calayh marka aragtida maalinta qiyaamada mu'miniintu rabbigood ay arkayaan waa madhab ahlusunna waljamaaca adiladeedana qur-aanka iyo sunnada ayaa tilmaamaya aayadahan uu inoo keenay wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyada dadka mu'miniinta ah horta way dhalaalaysaa oo barwaaqiya nicma ka muuqata wejiga rabbigeedna way fiirinaysaa ilaa rabbiha naadira yacni eh, inay qoladan muctasilada iyo aayadda inay taxriifiyaan bay isku dayeen laakiin waxaa diiday siday aayaddu udaa u taallo ilaa rabbiha naadira nadarka waxaa loo tiiriyey wejiyada wejiga haddii loo tiiriyana waa nadar xaqiiqiya waa waa fiirada isha wa saas way maanaa ayb aayadda labaad ee uu keenay waxa weeyaan kallaa inahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun alle gaalada markuu sheegayo cuquubadooda wuxuu cuquubadooda ku daray inuu iska xijaabayo haddii gaaladii lagu ciqaabay in la iska xijaabayo maxaa laga fahmaya inuu mu'miniinta ugu nimcaynayo inuu istuso oy daawadaan wa ilaa haddii gaaladiina uu iska xijaabo mu'miniintiina la yidhahdo ma arkayaan soo labaduba markaas yacni cuquubadan oo iska xijaabiddaa ma wada gelayaan gaalada in lagu khaas yeelaayo marka macno mayna yeelateen kalaa inahum can rabbihim in gaalada lagu khaas yeelo xijaabidda uu iska xijaabay macno ma yeelateen haddaan laga qaadanaynin oyna ku tusaynin in mu'miniinta uugu nimcaynayo yacni fiirada ay fiirinayaan iyo aragga ay arkayaan macnaha tafsiirka aayaddaa in qaabkaa loo deliishadana waxaa iskale oo laga soo guriyaa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah imaam shaafici baa u deliishaday kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun wuxuu yidhi markuu alle iska xijaabay gaalada cuquubo ahaanna isaga xijaabay waxay ku tusaysaa mu'miniinta inuu istusayo oy daawanayaan oo ugu nimcaynayo macnaha waana macnaha uu sheekhu tilmaamay wey macnaha wayactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin ashaaciradu horta masaladan waxaa diidan jahmiyada iyo muctasilada iyaa diidan oo ru'yada ilahay o dhan way inkireen nusuustanna waxay radiyaan iyo waxay taxriifiyaan bay ka dhigaan maxaa yeele waxay leeyihiin haddaan ilaahay u sugno in la arki karo waxaa ka dhalanaysa inuu khalqiga shabaho cudur la yidhaahdo uun buufis buufis bay yidhahdaan soomalidu buufis la yidhaahdo uun muxuua ah, waxbaa isshabahaya ilaahay khalqigii baa isshabahaya buufis noocaasa ku dhacay nimanka markaasay meel walba waxay ka dhex arkaan ilaahiyo khalqigii baa isshabihi waataan horey usoo tilmaanay bilowgii kitaabka oo markii tashbiiha ay ku dhaceen baa tacdiilku yimi ishkaaliyada weyna haysatana firaqa taa iyadaa way macnaha ayib marka waxay yidhaahdeen haddii ilaahay baa la arki karaa la yidhahdo wax la arki karo waa wax jiha jira jihadana waxaa ka dhalanaysa taxayus jismi baa ka dhalanaya taxayus iyo jismi iyo waxana makhluuq baa iska leh sidaas daraaddeed ilaahay lama arki karo meeshaasay mareen nimanka la yidhaahdo ashaaciradu ru'yada ilaahay in aakhara mu'miniintu arkayaan way sugaan laakiin waxay ku daraan kelimo baatil ah a ah, waxay yidhaahdaan waa la arki laakiin laa ilaa jiha a ah, iyagana wax jiha la yidhahdaa wareerisi marka laa ilaa jiha waxay leeyihiin ilaahay soo kor ma jiro soo kor mayna u diidin waa la arkayaayoo mu'miniintii alloo ka korreeyay daawanayaan bay ka cararayaan markaasa waxa waxay way arkayaan laakiin jiha maya ah jih maya wax jiha maya culuwigii bay weli ka cararayaan marka waa khalad inay anfiyaan jihada kelimatu jiha nafyigeeduna ma soo aroorin ibaatkeeduna ma soo aroorin laakiin ayagu markay anfinayaan waxay ka wadaan nafyulculuwi bay ka wadaan sarayntii rabbi bay ku diidan yihin saas mana marka in lagu baraaruga wayactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin ahlusunnuhu jawaaza ru'yati aragtida alle inay bannaan tahay inay suroobayso min alcibaadi addoommada xaggooda almuttaqiina ee alla ka baq almuttaqiina ee baqa lilaahi alla ka baq caza wajal fi lqiyaamati inay ku arkayaan duuna adunyaa adduunyada maya ayib waa jawaas meesha wuxuu ka wadaa jawaaza alru'yati min alcibaadi almuttaqiin ru'yadaa laba ah ru'yada waa laba ru'yo banka qiyaamada intay joogaan ayay arkayaan soo ma oo xadiiskii dheeraa ee waxaa ku yimid saxiixa iyo khayrkii ku yimidoo allah tabaaraka wa tacaala addoommada markuu kala xukumo iyo wuxuu leeyahay cid waliba wixii ay caabudi jirtay ha raacdo markaasaa waxaa nin walba wixii uu caabudi jiray buu dabagelayaa kii dibi caabudi jiray kii shaydaan caabuday kii dhagax caabuday kii wadaad caabuday mid walba wuxuu caabudi jiray buu dabagelayaa meeshii waxaa ku soo hadhaya bankii qiyaamada waay waxaa soo hadhaya mu'miniintii ilaahay keligii caabudi jirtay oo munaafiqiintii ku jiraan markaasuu allah uu imaanaya tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu imaanayaa suuro aynan ku garanaynin markaasuu leeyahay rabbigiin baan markaasaa waxay leeyihiin maya rabbiganaan annagu sugaynaa bay leeyihin rabbiganaan sugaynaa yacani way garan waayeen markaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala ugu imaanayaa suuro ay ku garanayaan markaasay rabbi arkayaan tabaaraka wa tacaala markaasaa la kala xisaabinaya munaafiqiintii iyo mu'miniintii markaasaa la kala saaraya marka aragtidaa hore oo banka qiyaama lagu arkayo waa mid bannaan ayadu waa miduu ka cabiray jawaaza alru'yati a jawaaza aru'ya taasi way bannaan tahay wuxuu yidhi markaa wa wujuubaha waxaa kaloo ictiqaadsan yihin ahlusunnuhu aragtidu inay waajib tahay oy laasim tahay liman cid bay waajib u tahay jucila la yeelay daalika arrinkaa oo aragtida hawaaban looga yeelay lahu isaga fi laakhirati aakhir dhexdeeda hawaab looga yeelay markii abaalgud iyo hawaab ay too jannada dhexdeeda ay tahayna waa waajib oo waa shay rabbi tabaaraka wa tacaala xukumay oon meele laga mari karin waay marka yani taasuu tilmaamaya marna jawaas buu ka cabiray way suroobi kartaa weeye marna wujuub buu ka cabirayo waa laazim ilahay tabaaraka watacala uu laazimiye wey kama qaala siduu rabbi yidhi tabaaraka watacala wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaasi naadiratun waa mid dalaalaysa nicmada iyo barwaaqaday haysato darteed ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisana naadiratun midii fiirinaysa way wa qaala rabbi wuxuu yidhi filkufaari gaalada markuu ka hadlay kalaa inahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowma idin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo wa ayib gaalaa laga xijaabay oo ilaahay wuxuu ku ciqaabay inuu iska xijaabay xaggee laga deliishanayaa in mu'miniintu ilahay arki doonaan xaggee kaa tusaysaa waata siday kuu tusaysa marka falow kaana hadday ahaan lahaayeen wajlu istidlaalka wey falow kaana hadday ahaan lahaayeen almu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantood waalkaafiruuna iyo gaaladu kulluhum dhammaantood laa yarawnahu kuwa aan arkayn haddaan nidhaahno qaayaddu waxay sheegtay gaaladu ma arkayso mu'miniintiina ma arkayaan haddii la yidhahdo oo maba wax arkaya maba jiraba kaanuu waxay ahaan lahaayeen biajmacihim dhammaantood canhu alle xaggiisa maxjuubiina kuwa laga xijaabay bay noqon lahayd marka waxay noqon lahayd kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalo khaas kuma ahee dee mu'miniintiiba waa laga xijaabaa imaan lahayd taasay marka waxay kutusaysaa hadduu gaaladii iska xijaabay ciqaaban lahum mu'miniintuu istusayaabaa laga qaadanayaa hawaaban lahum saas macanaha abaalgud buu rabbi uga dhigayaa inuu ugu nimceeyo ugu raaxeeyo inay daawadaan wejigiisa kariimka alla tabaaraka wa tacaala wadalika min hayri ictiqaadi tajsiim hada billahi tawfiq wsala allahuma w sllam cala nabiyina mxamed wcala alihi w saxbi w